alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii shanaad ee ka mida kitaabkii safiinatu najaah wuxuu iska lahaa sheekh saali ibni cabdillaah ibnu sacid ibni cabdillaahi ibni sumayr alxadrami ashaafici raxmatullaahi caleyh waxaynu dhexda kaga soo jiray tahaarada faslun man intaqada wuduu'uhu xaruma calayhi arbacatu ashyaa'a man ruuxii intaqada ay burto wuduu'uhu weysadiisu qofkay weysadu ka jabto xaruma waxaa mamnuuc iyo xaaraam ka noqonaya calayhi dushiisa arbacatu ashyaa'a afar shay maqashay baynu nidhi afar shay baa qofkii weysadu ka jabtay waaji xaaraam ka noqonaya oo la rabaa inuu iska ilaaliyo kow asalaatu tukasho inuu tukado walow sunna ha noqoto salaad janaasa ha noqoto mid kaloo fardulcayna ha noqoto waa ka xaaraam waxaa la mid a khudbadii jumcadii sujuudu tilaawadii cala almadhab madhabku wuxuu qabaa sujuudu tilaawada iyo sujuudu waxa weeyaan inay waxa weyaan ay la mid tahay lama rabo marka hal qof bay kasoo reebaanoo ah qofku faaqidu dahuureyn hadduu yahay waa maxay qof salaadiina u gashay wax uu ku weysaystanaan haysan biyana ma haysto wixii biyo bedel ka noqon lahaana ma haysto sida inuu gabagabaysto kale midna ma haysto salaadiina waa u gasha weysena ma qabo marka muxuu samayn salaadii waajibka ahayd buu tukanayaa sunnada tukan maayo wuxuuna u tukanayaa bay leeyihiin waqtiga xurmadiisa ayuu u tukanayaa hadhow markuu awoodana waa soo celinayaa madhabku waa saas marka assalaatu tukasha waa ka xaaraan qofkay weysadu ka burtay nebigaana sheegay laa tuqbalu salaatun man axdatha salaatu man axdatha xataa yatawada'a qofkay weysadu ka jabto salaadiisa ma la aqbalayo ilaa uu soo weysaysto qodobka labaad iyo wadawaafu dawaaf kacbada in lagu dawaafo wuxuu u dawaafayaa ama waajib ha noqoto dawaaf waajiba ama mid sunnaa ha noqoto kala qaad ma leh ayaduna waa ka xaaraan oo xadiid baa ku soo arooray marfuuca adawaafu xowla albeyti mithlu salaah in lagu dawaafo kacbada dhinacyadeeda qofka ku dawaafaya qof salaad ku jiruu la mid yahay laakiin ilaahay wuxuu baneeyey sala in lagu hadlo hadalku waa bannaan yahay adoo dawaafayaad hadli kartaa laakiin xaggii dahaarada waa lagaa rabaa sidaa salaada ugu wesheysanaysay ayaa lagaa rabaa marka wadawaafu dawaafkuna waa ka xaaraam saddex waxaa ka xaaraama wamasulmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa qof aan weyse qabin kitaabkii qur-aanka ah inuu taabto ayib qur-aanka marka jaldigan caadiga aan naqaanay musxafkan keliya ayagu kama wadaan culummadii waxay ka wadaan wax kastoo qur-aanka ilaahay lagu dul qoray wax kastoo qur-aanku ku qoran yahay daraase ahaan iyo akhrina loogu talagalay hadduu doono tiirkan ha noqdo hadduu doono loox ha noqdo hadduu doono buug ha noqdo hadduu doono maqaar iyo saan ha noqdo waraaqa ha noqdo kulli wixii qur-aan loogu talagalay in lagu akhristo oo lagu qorto waxaa weeyaan waa soo wada gelayaan waxaa meeshaa ka baxaya xirsiga ama khardhaasta oo kaleeto dee ayada qur-aan in lagu akhristo kitaab ahaan looguma talagelin waa wax daawo ahaan iyo loogu talagalay marka ayado qur-aan haddii intaa lagu qoro qofku asagoo weyse qaba inuu taabto xaaraam ka noqon mayso wamasul musxafi kitaabka taabashadiisa ayaa ka xaaraam ah waa kitaabka qur-aanka waxaan ka hadlayna dabcan kitaabka qur-aanka markaa leenahay kitaabkii qur-aanka ahaa tafsiirka hadduu ku qoran yahay oo qur-aanka meesha ku qoran iyo carabiga kaleoo meesha ku qoran carabiga kale uu badan yahay axkaamtii qur-aanka kitaabka qur-aanka taabashadan o kale ma soo gelayso ma soo gelayso afar wa xamluhu iyo kitaabka qaadidiisi qur-aanka ah kii hore waxay ahayd taabasho inaad taabatay tanina waa maxay kitaabkii inaad qaadidba kitaabkii inaad qaadidba ayib culimmadu waxay u daliishanayaan oo leeyahay wa xamluhu dee masiga asagaaba kasii weynba masigu taabasho bas bay ahayd laakiin qofkii waa qaadahaya taabasho iyo qaadid buu isku sii darayba kanaaba kasii daranba marka lama ogolay leyihin aimadu raxmatullaahi calayhim maxaa u daliilah laa yamasuhu ila almutaharuun lama ogolo marka halkaasay mariyeen xadiidkii kale waxaa u daliila camar ibni xasmi allaa yamasa alqur'aana ilaa daahirun inuusan qur-aanka taaban ilaa qof daahira mooyaane ayib haddii masigii iyo taabashadiiba ay taa tahay qaadiddii in la qaado waa min baabi lwlaa weliba masiga waxaa kasii ziyaado sii wata qaadidda iyo xambaaridda marka afartaa qodob ayaa ka xaaraama alsalaatu waltawaafu wamasu lmusxaf almusxaf almisxaf almusxaf almisxaf saddex luqaa ku mithal waay mis mus mas intaba waa la odhan karaa wayaxrumu waxaa ka xaaraam ah cala aljunubi qofkii janaabada qabay qofka janaabada qabay ee manidu ay ka timid dhowr qaab buu janaabada ku qabi karaa kow inuu galmo iyo xiriir gogoleed sameeyo oo rag iyo dumar wax dhex maroo galmada ay dhex marto kow de gabadhiina markaa waa junub oo janaabay qabtaa ninkiina markaa waa junub labo inuu qofku qarway oo intuu riyooday uu galma iyo waxaa ku riyooday sidaa manidii iyo shahwadii kaga timid ayaduna waa qofkaasi waa junub hadduu inta galmoodo qofku rag iyo dumarba kuu doonay ha noqdo galma meesha ka dhacday iyo xiriir gogoleedoo la isu tago aan wax shahwaa imaan laakiin labadoodii xubnood oo tirankood ay isgaareenna qofku waa junub haddii la isu galmoodo ama shahwa ha timaado ama isimanaan iyo hadday timaado iyo haddaysan galmaba jirin sideeda qofka janaaba ugu dhacdo intaba waa waa waa qofku waa junub wey wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala aljunubi qofka janaabaad qaba sitatu ashyaaa lix shay kow asalaatu tukashadaa ka xaaraama tukashada ayaa ka xaaraama iyo watawaafu dawaafka kii horena labadaas ma xusataan qofkii weysadiisu burtay intaana ka xaaraama asalaatu watawaafu kana asalaatu wadawaafu iyo wa masul lmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo wa xamluhu qaadidiisa afarta ayuu la wadaagaa qofkay weysadu ka jabtu la wadaagaa oo weysada iyo junubka maxaa u udhexeeya dee janaabadu hadday tahay qofka shahwo keliya oo ka timin shahwada keliyu keligeed weysada ma jabinayso ayib wa xamluhu qaadidiisuna waa ka xaaraam kitaabkii qur-aanka ah inuu taabto iyo inuu waxa weeyaan akhriyo culimmadu waxay isweydiiyeen qofka gaalka ah qur-aanka hadduu dhagaysta ka waran dhagaysigiisa wax dhiba male xataa yasmac fa ajirhu xataa yasmaca kalaamallahi wuu dhagaysan karaa qur-aanka gaalku laakiin qur-aanka ma baran karaa gaalku culimmadeenna way kala qadaana waxay yidhaahdaan haddii uu islaamnimadiisa rajo laga qabo oo la isleeyahay barashadan qur-aanka iyo sheegidda loo sheegay iyo waxa weeyaan wuu kusoo islaamaya waa la bari haddii laakiin aadan wax rajaa ka qabin bari maysi adoon waxbaba barinba asuu qur-aan meel ku akhrisanay hadaa u timaade ka war waa gaal beesadiisu kala soo baxay kitaabka qur-aanka isliibuu kitaabku yaallaa u ka kasoo gatay meel buu la fadhiyaa waa iska akhrisanahaya wuuna ku sheego anuu muslima ahi buu ku yiri maxaad samayn kartaa kaas ma u diidi kartaa mise farahaad ka qaadin waa masale culummadu ay ka hadlayaan laftirkiisa masale ay ka hadlayan wey marka wa xamluhu kitaabka qur-aanka xambaaridiisa ayaa waxa weeyaan ka xaraama lakiin su-aal baa meesha taala su-aashu waxa weeye qof kitaab qur-aana sito caadi ah oo asaga ay u banaan tahay oo aan janaabana qabin waysaduna ka jabnayn oo kitaabkiisa qur-aanka wataad u timid laftirkiisa qofkii baad inta qaaddaa tunka u ridat qofkii kitaabka watay laftirkiisii baad adugu qaadda adna janaabaad qabtaa ama waysadaa kaa jaban marka maxaad samayn xaamilul musxaf kii musxafka waday laftirkiisii baad aduu sii qaaday asagii baad marka tunka ku siita asagina kitaab qur-aan wataa marka kaa ka waran wax dhiba male kaas sababta waxa musxafka sita waa asaga adiga maaha adigu kanaad asagaad sidaa shan wallubthu iyo nagaansho fil masjidi masaajidka lagu nagaado qofkii janaabada qabay inuu masaajidka ku nagaado iyaduna waa mamnuuc lama ogola afartaa qodob oo horeeto adiladeeda horeyba musanifka waxa weeyaan usoo tilmaano kan dambeeto oo ah wallubthu fil masjidi masaajidka in lagu nagaado qofkii janaabada qabay lama ogola walaa junuban ila caabirii sabiilin xataa taqtasiluuba u daliil ah salaada ha u dhowaanina la yidhi waxyaalaha loogu dhow waxaa ka mid ah adoo janaabo qaba allahuma inaad meeshaa maraysid mooyaane marka laguma nagaan karo laakiin qofku hadduu janaabo qabo aan wasakhiya wax kaga dhibcaynin masaajidku waa dhex gudbi karaa markaas wax dhiba maleh ayib lix wa qiraa'atu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa ayaa iyaduna ka xaraama intaana qeybta hore ka gudbin walubthu fi lmasjidi masaajidka in lagu nagaado masaajidka waxaa soo galaya wax kastoo dee masaajidka ku xiran masaajidka qaybtiisa sare qofkii janaabada qabay kuma nagaan karo jaranjartiisa derbigiisa daaqadihiisa iyo waxyaalaha la midka waa isku wada mid meelahaasoo dhan ma fariisan karti adoo janaabo qaba qodobka lixaad waxaa ka xaraama qofka inuu qur-aan akhriyo qur-aan inuu akhriyo xadiidka abu daawuud ayaa u daliilo kaana yakhruju min alkhalaa'i fayuqri'una alqur'aana waya'kulu macana allaxma walam yakun yaxjubuhu can ilqur'aani shay-un laysa ljanaaba qur'aanka waxa uun ka hor istaagi jiray nebiga sal ly slam janaabada wax kale musqushu inta galo kasoo baxuu qur-aanka noo aqrin jiray hilibku cuni jiray qur'aanka inuu akhriyaan cidina kama hor istaagi jiro waxba uma diidi jirin laakiin janaabada janaabada iyada lama ogola ayib xadiidka marka culummada qeyb ka midna way daciifiyeen qaybna way saxiixiyeen waana masalada hadda qeybta saxiixisay culummadu masalada ay ku dhiseen qur-aanka qofka janaabada qaba inuusan akhrin karin ah qur-aanka marka la akhrinayo oo laleeyahay qof janaabo qaba qur-aan ma akhrin karo shuruud buu leeyahay kow markaad qur-aanka akhrinayso lagu leeyahay adoo janaabo qaba qur-aan ma akhrinaysid waa inaad waxa laguu didan yahay waa lafdiga inaad ku hadashaa laguu didan yahay alif laamim dalika alkitaab hadalkaa laguu didan talafudka qaraa'adaad ku hadashid laakiin qalbiga haddaad ka dareerisid oo aysan afka ka soo bixin taa cidna kuma diidana ma la fahma qalbiga haddaad ka dareeriso qur-aankii maalan waa xifsantaha janaabaad qabtaa afka ka akrin maysid qalbigaad ka dareerinaysaa taa iyadaa waa logolya waxaa la diidan yaha waa talafudka qur-aankii in lagu hadlo ayib waxaa taa la mid ay qofku hadduu carab la-yahay kow carabku maba ku yaalaba ama maba hadli karaba laakiin qur-aanku akhristaa wuxuu ku akhristaa ishaaro saasuu yidhaahdaa asaga ishaarada qur-aan ku ishaaradiina waa qodobka labaad waxa weeye qofka akhrinayaaye waa inuu yahay qiraa'adiisa inuu asagu ismaqashiinayo markii leeyahay lama ogola haddaadan adigiiba ismaqashiinin dee qiraa'ada kaleeto qalbiga ad ka akhrisay waxba kuu tari mayso markaas waxba kaa xaaram noqon maaya saddex qofku waa inuu muslim yahay gaal ka waran dee gaalka asaga waxa weeye qur-aanka ixtiraamkiisaba ma aaminsanaba isaga xagga iska dhib marka qofka qur-aanka la leeyahay adoo janaabo qaba ma akhrin karti waa inuu muslim yahay afraad wuxuu noqonahayaa qof mukalaf ah oo weyn oo wax garanaya waa inuu yahay qur-aanka xurmadiisa dareemi kara ilmo yar oo sabi ihoo dee waxa weye laba jir ah ama qof waalan oo maskaxda looga jiro saxarada geedaha la iska tiriya kitaabka qur-aankaaba aan kala aqoon isaga dee waxa weye takaaliifo ma saarna qodobka shanaad waxa weeye waxaa la akhrinayaa waa inuu qur-aan yahay haddii towraad iyo injiil meel ku qoran qofku intuu u yimaado uu iska akhristo maaha waxa laga hadlaya waa qur-aan waxa laga hadlayo lix waxa weeye qofku waa inuu u qasdo qur-aanka akhrintiisa keli ah adoo janaabo qabaa tiri qur-aankaan akhrinayaa qur-aankaan u qasdaya lama ogola laakiin haddaa inta hindhisad alxamdu lilah aad tiraahda ama qofka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu yidhaahdo oo adkaar ahaan ula jeedo iyo ducadan dee xaaraamkaa ka noqon mayso ayib sidaasaa laga wadaa qodobka ugu dambeeya marka laleeyahay qur-aanka ma akhrin kartid adoo janaabo qaba waa inaysan waajib kugu noqon qur-aanka akhrintiisu ama waxaa dhici karta mar qofkii ay waajib ku noqonayso qur-aanka akhrintiisa isagoo janaabo qaba ha adoo janaabo qaba mararka qaarkood waxaa waajib kugu noqonayo qur-aanka akhrintiisa oo maxaa ka mid ah maalan salaad baad kuu gashay janaabana waa qabtaa biyo aad ku qubaysatidna ma haysatid meelaad ku gabagabaysatidna ma haysatid salaadii baad gashay marka waa inagii soo marrood qofkaasu salaadii wuu tukanhaya salaadii soo qur-aan ma rabto qur-aan bay rabtaa inaad akridid marka waajib waxa kuwa markaa dee qur-aan inaad akridid marka qur-aanku waa inuusan sunanimo ku ahayne wax kugu laazimay uu markaas waxa weeyaan sunnanimo waa inuu waxa weyaan qur-aanku sunno kuu yahay lakiin hadduu laazim noqo dee ku akrinaysaa ayib wa yaxrumu waxaa xaaraam ah bil xaydka waxaa xaaraamka waa masale dumarka khaas ku ah casharatu casharatu casharatu ashyaa toban shay casharatu ashyaa toban shay ayaa qof gabadhi xaydad ahayd ee dhiigga caadada qabtay xaaraamka gabadha muslimadda waa inay fiiriso oo ay tobanka qodob isku ogaato kow asalaatu salaad inay tukataa ka xaaraam mid sunno iyo mid waajibinna u ansix ka warran hadday tukato waa ciyaaraysaa waaba ku dambaabaysaba hadday tirahdo waa tukanaya oo soo weysaysato ayadaaba ku dambaabaysaba sababtoo ah weysana ka ansix mayso salaadna ka ansix mayso waa kow waxaa laga hadlaya waa gabar waxaan u kastay inuu xayd hayana og waxaa dhici karta gabadhi intuu dhiigga cadoo ku dhacaynaysa iska warqabinba iska weysaysatay iska tukatay salaaddii ka baxday ayadoo salaaddii ka baxday kabacdi baa laga yaaba dhiig isku aragtay ama laba salaadoodba iyadoo dhiig qabtay ay tukatay isa war haynin ta iyadu dembi ma soo gaaraya markaa labo wadawaafu dawaafka ayaa xaaraamka ah gabadhii caadada qabtay inay kacbada ku dawaafto ama ayadoo cibaadaysanaysay ha dawaafto ama oo usoo talagasho cumro iyo xaj ah ama meesha iska wareegto kala qaad ma leh ma dawaafi karta kacbada sababtoo ah kacbada dawaafkeedu waa cibaado salaado kale hadalka unbaa banaane dahaara la rabaa saddex wa masulmusxafi kitaabka qur-aankaa taabashadiisa wax kasta si kastoo loo taabto waraaqihiisu ay soo rogrogto asagoo ay akhrisato asagoo waxwaya jaldiga ay ka taabato kulli waa isku wada mid meella kama taaban karto kitaabka qur-aanka ayib ayana lama ogola masulmusxaf afar wa xamluhu qaadidiisii taabashadiisiiba haddii la diido laa yamasuhu ila lmutahharuun la yidhi qaadidii in la qaado qaadidu waa taabasho iyo taabasho wax la sii jira weeye ayana lama ogola shan wallubthu nagaansho fil masjidi masaajidka lagu nagaado ayaa ka xaraama qofka janaabada qaba ayadaaba kasii daranba sababtoo ah kan janaabada qabo junubkaa masaajidka inuu dhex maraaba u banaanaydba laakiin ayadu dee waxa weeye haddayba weliba ka baqaysa halaysan lama ogola inay wax kaga daataan lix wa qiraa'atu lqur'aani qur'aanka akhrintiisa ayaa iyaduna mamnuuc ku ohan la ogolay afarta horeeto qofka muxdidka ah ee weysadu ka jabtay wixii ka xaaraaman kusoo marnay labada hadda lix masalaan maraynaa soo ma aha labada dambeeto walubthu fi lmasjid iyo waqiraa'atu lqur'aanna qofkii janaabada qabay ayaynu kusoo marra ayaynu kusoo marra wasawmu soomkii ayaa xaaraam ka ah gabadhu inay soonto dhiigga caadada qabta lama ogola waa mamnuuc dee xadiidkii waxa uu daliilah alaysat alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii abu saciid alkhudri oo bukhaariiyo muslim ay warinayeen gabadha marka dhiigga caadadu ku dhaco sootii maaha aan soomina jirin salaadna aan tukan jirin waa nuqsaan sideed waalaaqu furitaan ayaa xaaraam ah de furitaanka iyadu ma isfuri kartaa qof dumari ya haddii ninkuu yidhaahdaa dalaaqahay aan kugu qabo saddexdaa adaa iga mas-uul oo xaajiyaad baato gabar fiican baa tiray inoo hay oo iyadii uu ku wareejiyo way hayn kartaa laakiin hadday inta ku xanaaqda ay tirahda saddex baan kugu fura saddexdii dalqadoodu aad ii dhiibtay oo aan ku haya waan kugu fura hadday tiraahdo ama waan isku fura way furmaysa ma la fahma marka weligaa dalqad ha iska dhiibi ku dheganow wixii ragga loogu dhiibay bay qabaan hadday gabadha ku tirado anaa inoo haynaya dhib male kole waa isku fiicannahay nahay bebigeygii baa tahay kaa ii dhiib ku tirado abadan hay xaji adugu hadday kaa baxdo oo aad u dhiibtid oy kugu xanaaqdo oo isfurto khalaas allow maxaan ugu dhiibtaa yaa hadhow imaanaysa marka watalaaqu ayaduna furiin ma codsan karto ayadoo dhiig qabta in la furana sax ma aha oo cabdullaahi bni cumar waatuu xaaskiisa inta furay gabadhiiyo caado qabta waqtigii nabiga sal alla alay wasalam cumar uu nebiga weydiiyey oo nebigu yidhi ma amar ku aha soo ceshada gabadha hana haysto markay dhiigga caadada ka qubaysato la sug markay dhiigga caadada marka gabadhii ka qubaysato oo dhiiggii ka daahirowdo ayadoon daahirkaa ninku uusan u tegin oo uusan taaban oo uusan u galmoon oo reermaysan reeraysan markaasuu furaya hadduu rabo inuu furo sababtoo ah gabadhii oo dhiigga caadada qabta haddii la furo waqtigii cidabaxa kusii dheeraanaya sababtoo ah maalan maantao kale dhiig ku dhaca isla maantuu fura isla maantao kale markuu furay toddoba beri baa gabadhaa dhiig haye toddobadaa beri ay ka khasaartay ciddo kuma jirto ciddo loo tirin maayo macnaha markay dhiigga ka qubaysataa ciddada loo tirin marka in waqtiga lagu dheereeyaa la diidan yahay sagaal iyo walmuruuru maritaan fil masjidi masaajidka dhexdiisa ay marto in khaafat waa haddii ay ka baqdo talwiithahu wasakhayntiisa Ah. wasakhaynta masaajidka ay wasakhayso hadday ka baqayso lama ogola tii hore waxay ahayd wal fil masjidi masaajidka in lagu nagaado la dhex fadhiistay ahayd tan maba mari kartaba waa goorma hadday isleedahay wasakh baa kaa soo gaaraysoo dhiig iyo waxbaa kaaga daadanaya dee masaajidka marka wuu najaasoobayaa masaajidka in la nadiifiyo oo dahaaradiisa la ilaaliyo oo najaasada laga ilaaliyana waajib bay ahayd oo xadiidka caaisha rasuulku wuxuu faray masaajidda in la dhiso oo weliba la daahiriyo la udgiyo la hagaajiyo toban walistimtaacu talwiidku waa wasakhda walmuruuru maritaan filmasjidi masaajidka dhexdiisa la maro in khaafad hadday ka baqdo talwiithahu ama masaajidka dhexdiisa ay marto in khaafad hadday ka baqdo talwiidahu wasakhayntiisa toban waxaa xaraama walistimtaacu ku raaxaysi uu ninkeedii ku raaxaysto bayna surati xudunta iyo warukbati lowga inta udhaxaysa inta xudunteeda gabadha iyo labadeeda jilib u udhaxaysa ninkii qabay inuu kaga raaxaysto oo istimtaac iyo taabasho kaga sameeyo lama ogola ama uu kaga galmado meeshaa ka jimaaco lama ogola xadiidka waxaana u daliilah caa-isho oo nebiga sal alla alay wasalam ay tiri kaanat ixdaana idaa kaanat xaa-idan mid annaga naga mida dhiigga caadadu hadduu ku dhaco oo rasuulku uu doono inuu reerkiisi weeyaane taataabto wuxuu fari jiroo odhan jiray dhexda waxaad isaga xirtaa maro waa marka dhiiggu bilowga yahay markaa kabacdi buu taataaban jiray kiineebaa sidii nebiga oo kaleho ishanan kara oo iscelin kara uu nebigu iyo caisha leeda marka midda labaad inta u dhaxaysa labada low iyo xudunta dee meeshaa farjigii baa ku jira gabadhiina dhiig bay qabtaa farjigiina waa waa ka xaaraam ninkii marka xawlal alximaa weeyo seerihii lamagalayga ahaa ayay dhinacyada kaga yaalaane intaas ayadaana waxay keenaysaa waa in la iska ilaaliyo dee qof qofkii meelaha lamagalayga dul warwareega marka dambe wuu ku dhacahaya wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin